بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المرفوعات من الأسماء kuwa la rafciyo ee asmaada ah baabkii lagaga warramayay weeyi sheekhu marka la eego asmaada iyo afcaasha xagga icraabta wuxuu soo horraysiiyey asmaada afcaashii la rafcin jiray iyo afcaashii la nasbinayey iyo afcaashii la jasminayey iyo sidii ajruumiga iyo camriyadugu xagga hore ay u soo mariyeen wuu ku khilaafay oo wuxuu xagga hore soo mariyey asmaada waayo asmaadaa ka mudan icraabidda afcaasha marka la eego asmaada markuu soo qadimay saddexda icraabood ee asmaadu ay leedahay asmaada marfuucaadka iyo ka mansuubaadka iyo ka majruuraadka ah wuxuu soo hormariyey marfuucaadka sababta uu marfuucaadka u soo hormariyeyna waa cumde marfuucaadku cumdo weeyaan inta kalena fadlo ayaa loo yaqaanaa marfuucaadka sheekhu wuxuu ka dhigay asmaada toban buu ka dhigay halkuu ajrumigu todoba inooga dhigayay ajrumiguna toddobuu u yaqaanay marfuucaatulasmaa waa toban buu yidhi tobankaa ajrumigii iyo camriidigiiba saddex buu la dheer dheeryahayoo saddexdaasi waxa weeye ismu afcaali almuqaaraba iyo ismu alxuruuf almushabbaha bilaysa iyo khabarullaah allatii tacmalu camala inna saddexdaa qodob ayuu sheekhu ku soo daray toddobadii marfuucaadka ahaa ee ajruumigu uu inoo qoray kolka haddaba marka la eego marfuucaadka oo toban baaba laba qayboodunbay mid ahaan noqonayaan inay jumla ismiya ka socdaan iyo inay jumla ficliya ka socdaan labadaa darunbay mid ahaan ka socdaan jumla ismiya ama jumla ficliya waxaa la ysku qabtay culimmada nuxaadu ma jumla ismiya baynu ka bilownaa oo mubtadiya khabara oo casharka mubtadiya khabar baa loo horraysiin doonaa oo jumla ismiya asala mise waxaynu ka bilownaa jumla ficliya oo ficiliyo faacil ah labadaa qodob ayaa laysku qabtay jumhuurtu waxay qaateen in ficiliyo faacil laga bilaabo oo jumla ficliya ay asal tahay sidaasay jumhuurtu qaateen mas'aladani waa mas'ale khilaafiya faa'iidadeeduna waxay soo bixi marka lagu su'aalo man qara'a alqur'aana baa lagu man qara'a alqur'aana war qur'aanka yaa akhriyey man qara'a alqur'aana qur'aanka yaa akhriyey markaa lagu yidhaa man qara'a alqur'aana qur'aanka yaa akhriyey marka lagu yidhaa eed ku jawaabto caliyun ereygaa caliyun ma mubtadaan xisaabaa oo waxaan idhaa caliyun qara'a alqur'aan oo mubtadaan icraabaa mise caliyun faacil baan ka dhigaa oo waxaan taqdiirta ka dhiga qara'a caliyun alqur'aana caliyun baa lagugu jawaabay calima mubtada mise waa faacil waa mas'ale khilaafiya oo jumhuurta iyo kayrkood ay isku hayaan culimmadu waxay qaateen jumla ficliya ayaa asala jumhuurtu siday ku tegeen ee faacil ha laga dhigo oo jumla ficliya ha lasoo hormarya ficil iyo faacil baabulmarfuucaati kuwa la rafciyo baabkoogii weeye oo min al asmaa'i asmaa'ah almarfuucaatu kuwa la rafciyaa casharatun toban weeyi toban shay baa la rafciyaa ama fii maxalli rafci noqonaysa wahiya alfaacilu waa faacilkii faacilka waa la rafciyaa ama fii maxalli rafcin buu noqon sida aayadda qur'aankaa ee rabbi uu ku yidhi yahdilaahu linuurihi man yashaa oo kale yahdi allaahu linuurihi man yashaa ilaahay wuxuu ku hanuuniyaa nuurkiisa ciduu doono haddaba allaahu waa faacil waana oo dammadaasaa lagu rafciyey walmafcuulu ka labaad waa mafcuulka alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabinna waa qodobka labaad mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin ayaa qodobka labaad inoo xisaaban oo inoo tegaya mafcuulka markaan faacilkiisa la magacaabin waxaa loo yaqaan magiciisa mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waxaa kaloo loo yaqaanaa naa'ibu faacil baa loo yaqaanaa waa ereygan faaciluhu baaba ka mid a faaciluhu kelmaddaa faaciluhu waa naa'ibu faacil ficilkeeguna waa yusamma faacilkiina lama sheegine waa la xadfay haddaba kii naa'ibu faacilka la odhan jiray isagana waa la rafcinayaa waa aayadda qur'aanka ah oo kale idaa zulzilad marka la gilgilo alardu arlada marka la gilgilo zilzaalahaa gilgilideeda marka la gilgilo zulzilad waa ficil maadi oo majhuula alarduna waa naa'ibu faacil marfuuca calaamatu rafcuhuna damadaa weeyaan idaa zulzilat alardu ardu ka saddexaad iyo ka afraad walmubtada'u waa mubtadaha iyo wa khabaruhu khabarkiisa mubtadaha iyo khabarku waa ka saddexaad iyo ka afraad oo isku jira ayay noqonayaan mubtadihi iyo khabarku walmubtada'u waa mubtadaha wa khabaruhu iyo khabarkiisa mubtadiya khabarkiisii tusaaluhuna waa markaa tidhaa allaahu rabbunaa ama aayadda qur'aanka ah allaahu rabbunaa allaahu ilaahay rabbunaa rabbigayo weeye mubtadaha marfuuciihi waa allah khabarka marfuuciihina waa rabbuna ka shanaad waa ismu kaana wa akhawaatihaa kaana iyo kuwa la lamidkaa ismigooga ayuu noqonayaa ismu kaana wa akhawaatihaa ilaah aayad qur'aana wuxuu ku yidhi wamaa kaana allaahu alleh ma aha liyadlimahum mid dulmini oo dulmiyaya ma aha wamaa kaana allaahu liyadlimahum ereyga allaahu waa ismu kaana waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa damadaa wasmu kaana waa kii shanaad ka lixaadna waxa weeye wasmu afcaali lmuqaaraba afcaalulmuqaarabada ficilo afcaalulmuqaaraba loo yaqaano ismigooga ayaa marfuuca ama fii maxalli rafcina tusaaluhuna waxa weeye ismu afcaali lmuqaaraba marka laga warbixinayo yakaadu zaytuhaa yudii'u yakaadu wuxuu sigayaa zaytuhaa saliiddeedu waxay sigaysaa yudii'u inay iska kaahdaba ama ay kaahisaarlada yakaadu waa ficil mudaaric waana ficil afcaalulmuqaaraba ah ismi iyo khabar buu u baahan yahay zaytu waa ismigiioo marfuuca yudii'una jumladaasi waa khabarkiioo mansuuba ama fii maxalli nasbina afcaalu lmuqaaraba waa xabadda lixaad ee marfuucaadka lagu arkayo sheekheennii labadii kitaabeen soo dhigannayba ajruumi iyo camridi toona mayna qorin ka toddobaad wasmu lxuruuf waa xuruuftii ismigooga almushabbahati lagu shabbahay bilaysa xuruufta loo yaqaano alxuruuf almushabbaha bilaysa xuruufta layse lagu shabbaho ee la odhanayo alxuruuf almushabbaha bilaysa xuruuftaasina ismigoogu marfuuc buu noqon ama fii maxalli rafcin weeyi waa gabayaaga sheekhu xagga hoose uu ku taabanayo tacazam falaa shayun cala alardi baaqiyaan wlow anzarun mima qada allaahu waaqiyaan nin gabaya ah gabay tirinayo wuxuu leeyahay tacaze iska adkayso falaa shay-un shay baaqiyan baaqi ku noqon maayo cala alardi arlada dhig dusheeda eh iska sabir buu yidhi dunida guudkeega shay ku baaqi noqonayaa ma jiro eh tacaze iska adkayso iska sabir falaa shay-un shay baaqiyan baaqi ku noqon maayo cala ardi ardada dusheeda shay ku soo hadhi maayo walaa wasarun wax kaa badbaadiyaana jiri maayo walaa wasarun meel la magan galo wasar waa meel la magan galo walaa wasarun meel la magan galaana waaqiyan kaa badbaadin maayo mimaa qadallaah ilaahay wuxuu kuu qadaray ilaahay wuxuu kuu qadarana meel ad kaga magangeli ama ad kaga dhuuman ma jirto oo waa habeenkii xalay ahaa tegey halkaa waxaynu ku haynaa alxuruuf ismu alxuruuf almushabbaha bilaysa inay yihiin qaybta toddobaad ee marfuucaadka iyadana labadeennii kitaab mayna qorin ajruumi iyo camriyadi mayna qorin ka sideedaad wa khabaru inna wa akhawaatihaa halkaa akhawaadka taada in la kasriyo weeye wa akhawaatihaa in la yidhaah wey waa idin kasrinaya idinka soo maa qoladiinnaasaa saxan wa khabaru inna wa akhawaatihaa inna iyo akhawaadkeega khabarkoogii weeye inna iyo akhawaadkooga ama inna iyo kuwa lamidkaa ah khabarkooguna marfuuc buu noqonayaa sida aayadda qur'aanka ah inna allaaha ilaahay ghafuurun waa mid dembiga aad u dhaafa raxiimun oo aad u naxariista ghafuur iyo raxiim ama ghafuur waa khabaru inna waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa dammadaa ka sagaalaad wa khabaru laa waa khabarka laa allatii laada oo linafyiljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay ka sagaalaad waa khabarka laa laada nafyuljinsiga u sugnaatay sida aynu ognahay sida tusaalihii aan odhan jirnay laa rajula afdalu min zaydin laa rajula wax ninihi afdalu kama qiimo badna min zaydin zayd kama qiimo badna khabarka laa ajruumigi iyo camriidiguba way qoreen laakiin marfuucaadka inoogumay soo darin isagoo marfuuca ayay inoo sheegeen laakiin markii marfuucaadka aynu maraynay marfuucaadka inoogumay soo darin sidiisana way u qoreen marfuucaadkiina toddobay ka dhigeen una ku jirin sidaad og tahay ka afar u qaybsamaya ka tobnaad kelidii ayaa afar u qaybsamaya ama shan u qaybsamaya taabic baa la yidhaahdaa taabicu shan buu noqonayaa oo cadafku waa laba qaybood cadfulbayaan iyo cadfunasaq waa labadaa iyo sifo waa saddex tawkiid iyo bedel shantaasuu taabicu noqonayaa waana xabaddii tobnaad haddaba shantaa taabic waxay taabicu noqonayaan sagaalka hore sagaalka hore ayay taabicu noqon waa shantaasi sagaalka hore ay taabicu sii noqon shan sagaal ku dhufo markaa shan sagaal ku dhufo shan iyo afartan qaybood ayuu kuu soo boodayaa marka aynu sidaa u egnay casharada aan qaadanno markaan ajruumigii iyo camriidiga maraynay todoba lix baynu ku dhufanaynay oo xabadda toddobaad baa dee taabic ahaydoon ka saaraynay halkana xabadda tobnaad ayaa taabicehe ka saar sagaal baa kuu soo hadhaya sagaalkaa un taabica shantiisa haddaad taabica afar ka dhigatana waad heli kartaa haddaad shan ka dhigatana waad heli kartaae shanta taabicun sagaal ku dhufo shan iyo afartan qaybood ayay qaybta guud ee cashirku ayay noqonaysaa markaa wataabicu waa ka taabica u ah iyo raacaha lilmarfuuci la rafciyaha wa huwa isagu arbacatu ashyaa'a afar shay weeye annactu waa nactigii sida jaa'a zaydun alcaaqilu oo kale waalcadfu waa cadafkii sida jaa'a zaydun wa camrun oo kale wa tawkiidu waa tawkiidkii sida jaa'a zaydun nafsuhu oo kale walbedelu waa bedelkii sida jaa'a zaydun akhuuka oo kale halkaa shan iyo afartankiiba waad iga haysiin shan iyo afartankaa tafaasiishooda dib baa laga sheegayaa kii u horreeyee faacilka ahaa ayaa laynooga bilaabi faacilkii ayuu sheekhu soo hormariyey faacilkuna doonayaa inuu inoo sharxo axkaamta uu leeyahayna halkan uu inoogu sharxo insha allahu tacaala baabulfaacili waa baabka faacilka baabulfaacili waa baabka faacilka baabka loo yaqaano baabulfaacil ayaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala baabulfaacili waa faacilka baabkiisii haddaba faacilka waxa loo soo hormariyey jumhuurta ayaa qabta waxa mudan faacilka in la soo horraysiiyo ilan jumla ficliya baa asalahe oo icraabka asal u ah asalnimo kale maaha icraabka asal u ah qolada kalena waxay ku leeyihiin war meye mubtadaha ha la soo horraysiiyo isagaa u baahi badan icraabka xaggiisa faacilka luqadda waxaa loo yaqaan man awjada alficla ficilka sameeya ayaa faacil la yidhaah wuxuu noqon karaa kolkaa luqa ahaan mubtade mubtadu waa ficil sameeye wuxuu noqon karaa faacilka caadiga ah wuxuu noqon karaa ismi kaana wuxuu noqon karaa ismu inna wuxuu noqon karaa mafcuulu awali danna waxaasoo dhani faacil bay luqada iska ahaanayaan ka ficil samaynaya ayaa faacil luqadda loo yaqaanaa man wjada alficla ayaa la yidhaha istilaaxa nuxaadda heshiiska nuxaaddana faacilku waa tilmaantan soo socotay ayuu leeyahay alfaacilu faacilku huwa lismu waa ismi shardi weeyi faacilku inuu ismi yahay ismi inuu noqdaa waa shardi waxaa iga baxay markaan faacilku waa ismiku idhi ficilkiibaa iga baxay oo faacil ma noqdo waxaa kaloo iga xarafkiibaa iga baxay oo faacil ma noqdo waxaa kaloo iga baxay jumladiibaa iga baxday oo faacil ma noqoto saddexdaaba bartaasaan ku tuurnay waa ficilkii iyo xarafkii iyo jumladii saddexdaasiba faacil noqon maayaanoo isminimadaa hore ay naga saartay ismiga waxaa lagu leeyahay ama sariix ha ahaado sida qaama zaydun oo kale ama mu'awal ha ahaado xaraf masdariya iyo siladiisa laga dhalaalinayo sida aayadda qur'aanka ah alam ya'ni war miyuuna dhowaan liladiina aamanuu kuwa iimaan kale miyuuna u dhowaan an takhshaca inay khushuucdo quluubuhumtoodu ilka ya'ni waa ficil mudaaric waxa jasminayaana waa lamta alam ya'ni alam ya'ni faacilkeegii waa an takhshaca antaas oo aadaatulmasder ah iyo takhshaca oo ficil mudaarica antaa iyo an takhshaca an takhshacadaasaa laga dhalaalinayaa maxay an takhshaca masderka laga dhalaalinayee khushuuca masderkaa khushuuca ayaa sidaynu og dareemayno faacil noqonaya alam ya'nin lilmu'miniin liladiina aamanuu waxaa loo yaqaan ismulmawsuul maca silatii fii quwati lmushtaq ismiga mawsuul oo siladiisa la socda waxaa lagu awilaa mushtaq baa lagu awilaa haddaba alam ya'ni lilmu'miniin mu'miniinta miyuuna u gaadhin khushuucu quluubihim quluubtoodu inay khushuucdo ereygaa khushuuca ayaa faacil ah waana masder mu'awala haddaba ismigu saddex buu inaga saaray labana wuu inoo soo geliyey labaduu soo geliyey ismi sariixa iyo ismi mu'awalah saddexda uu inaga saarayna waa ficil iyo xaraf iyo jumlo almarfuucu waa la rafciyaa ereyga almarfuucu wuxuu inaga saaray ismiga qaybta mansuubka ah iyo ismiga qaybta majruurka ah labadaa ayuu inaga saaray majruur iyo mansuub ayaan faacil noqonaynin wuxuu inoo soo geliyey saddex qaybood marfuucun lafdan inuu yahay mid rafcihiisa uu muuqdo sida jaa'a muxamadun marfuucun taqdiiran inuu yahay mid rafcihiisu qadaran yahay sida jaa'a muusaa marfuucun maxallan inuu yahay sida jaaa haadaa saddexdaasiba marfuuc bay inoo soo wada hoosgelayaan almarfuucu waa la rafciyaa mansuubaadkii iyo majruuraadkii oo dhan baa baxay almadkuuru waana la sheegaa qablahu isaga ka hor ayaa la sheegaa ficluhu ficilkiisa kii ficilka u samaynayey almadkuuru waa la sheegaa qablahu isaga ka hor ayaa la sheegaa ficluhu ficilkiisii waa shardi in faacilka hortii la sheego ficil maxaa inaga baxay markaa faacilka waa in hortii la sheego ficil baan ku idhi walow maxduufba ha ahaade e makaan ahaan iyo martaba ahaan ficil ka horreeya waa inuu jiro waxaa iga baxay markaa ficil baa hortii la sheegaa markaan ku idhi waxaa iga baxay mubtadihii oo ficil kama horeeyo waxbaba kama horeeyo waxaa kaloo iga baxay khabarkii mubtadaha oo khabarka mubtadahana dee mubtada ismiyaa ka horeeya ficil kama horeeyo waxaa iga baxay khabaru inna oo khabaru inna ismu innaa ka horeeya iyo xarafka naasikha ahe ficil kama horeeyo waxyaabahaasoo dhan iyagoo marfuuca haddana faacil ma aha ee dee ficil baan ka horraynin marka ficilka aan idaafeeyeen ficiluhu idhi ficiluhu ficilkani ficil isagu uu leeyahay uu isagu samaynayo ha ahaado markaan ku idhaa waxa iga baxaya naa'ibu faacilkii oo naa'ibu faacilka ficil wuu ka horreeyaaye ficil uu samaynayo ma aha uu isagu leeyahay uu samaynayo waa ficil lagu samaynayo weeye almadkuuru waxaa la sheegaa qablahu isaga hortii waxa la sheegaa ficiluhu ficilkiisii baa la sheegaa waxa ka horraynaya ficilkiisii oo ka hortii la sheegayaa ficilkiisii ayuu noqoni ow amase maakii baa la sheegayaa fii ta'wiililficli ficil awilidii ku sugnaa halkani waa qeyd kale oo faacilka waa inuu ficil ka horreeyo ficilkiisu ama waa inuu ka horreeyo wax ficil lagu awilayo oo macno ficil oo kala sita maxaa ka horraynaya inu nidhi wax ficil lagu awilayo oo macno ficil sita ayaa ka horraynaya fii ta'wiili lficil wax ficil macnihiisii sita ayaa ka horraynaya oo ficil lagu awilayo oo ummaa ama kii ayaa ka horaynaya fii ta'wiililficli ficil awiliddii ku sugnaa mid ficil awiliddii ku sugan ayaa ka horraynayoo xaggiisa hore lagu sheegayaa fii ta'wiili lficil waxaa ka mida fii ta'wiiliilficilka ku sheegan aayadda qur'aanka ee rabi uu leeyahay mukhtalifan alwaanuhu mukhtalifan wuu kala duduwan yahay alwaanuhu midabadiisu haddaba alwaanuhu waa faacil kow waa ismi laba waa marfuuc waxa ka horeeya waa mukhtalifanoo ficil maaha eh fii ta'wiili lficil buu qabaayo ereyga mukhtalifan waa ismi oo tanwiin buuba sitaa waxaase lagu awilayaa ikhtalafa ikhtalafat alwaanuhu alfaacilu faacilku huwa lismu waa ismi almarfuucu waana la rafciyaa almadkuuru waa la sheegayaa qablahu isaga hortii ficluhu ficilkiisa ayaa lagu sheegi ow amase maabaa lagu sheegi sheeyi fii ta'wiililficli ficil awilidii qaba faacilku wuxuu u qaybsami jiray saddex tacriifkiisii buu ka soo baxay saddex buu faacilku u qaybsami jiray inuu daahir yahay oo sideeda inuu damiir yahay oo afar iyo labaatana inuu ismi mubhame yahay oo boqol iyo adugu dhowr iyo labaatan inoo noqonaya faacilka haddaba ismiga mubhamkaa ah, daahirka ayaa la yska raaciyaaye daahir iyo damiir uunbuu u qaybsamay buu ino odhanayaa wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood ayuu ku dul sugan yahay faacilku waa laba qaybood daahirin qayb daahir ah wa mudmarin iyo qayb mudmaroo damiir ah qayb daahira iyo qayb damiira labada ayuu noqon fa daahiru daahirku naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeyi qaala allaahu ilaahay ayaa yidhi yaa faacilo markaan qaala allaahu idhaahdo allaahu waa faacil waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa damaha ah ismigii daahirka ahaayoo ficilkiisu maadi yahay qaala rajulaani laba nin ayaa yidhi ismiga faacilkii waa rajulaani waana ismi daahira oo musanna ah ficilkiisuna waa maadiga ka horeeya wa jaa'a waxaa yimid almucadiruun almucadaruun kuwii mucadaruunta ah mucadaruun daalkaa ma idiin kasriyey mise wuu idiin fadxiyey wa jaa'a waxaa yimid almucadiruun ayaa yimid kuwii mucadiruunta ahaa ee cudurdaarka la imanayey wa jaa'a almucadiruun haddaba almucadiruun waa faacil marfuuca waa ismigii faacil oo jamac mudakaru saalim ka socda ayuu noqonayaa waa ismigii faacil oo jamac mudakaru saalim ka socda ayuu noqonayaa jumhuurtu aayadda waxay akhriyaan in caynka la fadxiyo oo la yidhaahdo almuca la yidhaahdo almucadaruun la yidhaah ayay akhriyaan almucadaruun kuwii loo cudurdaaray ayuu noqonayaa markaa kuwii loo cudurdaaray ayuu noqonayaa almucadaruun markaynu nidhaa haddaba almucadiruun ama almucadaruun waa jamac mudakaru saalim oo marfuuc ah ficilkiisuna waa maadi calaamatu rafcuhuna waa wowga ayuu noqonayaa yowma maalin ka waran yaquumu nnaasu dadku ay istaagayaan faacilku waa annaasu waa ismuljamac ficilkiisuna mudaaric buuba noqday yaquumu a wa yowmaidin maalintaas ayay yafraxu farxayaan almu'minuun mu'miniintu maalintaasay farxi doonaan faacilku waa almu'minuun waa jamac mudakaru saalim maxaa loo soo laba celiyey ha odhan sawkii wajaaa almucadaruun aynu ku soo marnay waxaa loo soo labaceliyey marka horena ficilkaa maadi ahaa haddana ficilkaa mudaarica yafraxu almu'minuun baynu doonaynaa qaala abuuhum aabbahood wuxuu yidhi faacilku waa ereyga abuuhum ah waa ismi asmaa'u lkhamsa ama asmaa'u sita ah waana marfu calaamatu rafcuhuna waa wowga caamilkuna waa ficil maadi halkaa sheekhu wuxuu kaga soo baxay ismiga daahirkiihi markuu faacil noqonayo damiirku hadduu faacil noqonayana halkanaynu ku arki walmudmaru mudmarkiiyo damiirkuna naxwu qowlika waa tusaalahaaga oo kale darabtu anaa safray ama darabtu anaa garaacay ereyga darabtu faacilkiisu waa ta'da godaalkaasina godaalkii faacilka hamoodina godaalkaasi waa bine oo waa mabniyun cala dammi laakiin kii faacilnimadu maxalka ayuu ka rafcisan yaho waa fii maxalli rafcin darabtu anigaa safray ama darabtu anaa garaacay darabnaa annagaa safarnay ama darabnaa annagaa garaacnay faacilku waa ereyga naa'a waana fii maxalli rafcin mabniyun cala sukuun buu noqonayaa fii maxalli rafcin mabniyun cala sukuun ayuu inoo noqonaya darabna markaynu nidha darabna naadaas haddaba talow naadaasi waa maxay macnaheegu waxaa dhici kara inay tahay qof naftiisa weynaynaya darabna annagaa garaacnay hadda waa ka wax garaacay waxaa kaloo dhici kara inay tahay qof dad kale ay miciisa yihiin oo afhayeenoo dad kale u hadlaya ayaa laga yaabaa inuu yahay kolkaa mutakalimka wakaasoo mucadimunafku uu ku jiraaye waxaa la isweydiiyaa mukhaadabka iyo qaa'ibka mucadimunafku ma ku jiraa nacan bay culimmada qaarkood ibnu canqaa wuxuu yidhi haa waa la qiyaasanayaayo waxay uga qiyaasteen culimmada qaarkood khitaabka iyo qaybada oo waxaa la odhanayaa antum facaltum war idinkaa sidaa sameeyey idinka marka lagu leeyahayn hadda qof qudhaa tahay halkii anta lagaa odhan lahaa ayaa antum lagaa odhan karaa ama hum facaluu baa la odhanaya hum facaluu iyagaa sameeyey halkii huwa facala laga odhan lahaa ayaa hum facalu waawljamaacadu litacdiim bay noqotaa gabaygan hoosta ku qoran ee sharaxeenu qorayo ayaaba ku soo arooray ala farxamuunii ya ilaaha muxammadiin fain lam akun ahlan faantum lahu ahluun alaa hooyaay farxamuunii ii naxariista yaa ilaaha muxammadin muxamed ilaahiisow ii naxariista fa in lam akun haddaanan ahayn ahlan mid ehel u ah naxariista fa antum idinka ayaa lahu ahlun inaad miskiinkan u naxariisatiin ehel u ah waxaynu doonaynaa haddaba ninkaa gabayga tirinayaa alaa farxamuuni yaa ilaaha muxammadin farxamuuni ii naxariista markuu leeyahay farxamuuni wowgaasi waa waawuljamaacu ahaan jiray haddana ilaahay oo qura ayuu ku dhacayaa waa litacdiim baa la odhanayaa markaa litacdiim walmudmaru damiirku naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale darabtu anaa garaacay ama anaa safray wa darabnaa annagaa garaacnay ama annagaa safarnay ilaa aakhirihi ilaa aakhirkiisa waa afar iyo labaatankii qaybood kamaa taqadama sida inoo hormaray fii fasli lmudmari fasalka damiirka siduu inoogu hormareen xaggaa hore ku soo barannay fasalka damiirka ayaynu ku soo barannayoo fasalkaa unbaa dib loogu noqonayaa siduu sheekhu doonayo waladii ka fii ta'wiili lficli ficil ta'wiishiisa ku sugan waxa weeye caamilka waladii caamilka fii ta'wiililficli ficil ta'wiishii ku naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale aqaa'imun azaydaani aqaa'imun ma taagan yihiin azaydaani labadii zayd erey jumlada aqaa'imun azaydaani waa jumlo sax ah oo carabtu ay ku hadlaan marka la icraabayo mubtadiya khabar lagama dhigi karo waa mamnuuc waayo xeer idil baa jabaya oo mubtadihiiyo khabarka waxaa loo yaqaanay wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar mudaabaqadu waajib bay noqonaysay mubtadaha iyo khabarka mufradnimo ama musananimo ama jamacnimo aqaa'imun zaydun ama aqaa'imaani azaydaani saasaa la odhan jiro ama musanaa laysku waafaqayey ama mufrad baa laysku waafaqayey ama jamac baa laysku waafaqayey haddaba aqaa'imun azaydaani qaa'imunna waa mufrad azaydaanina waa musanne saa markay isku khilaafaan qaa'imun waa mubtade mubtadahani laba laba shay buu u baahday xagga mubtadanimada khabar buu u baahday marfuuca dhinacna ismi faacil buu ka noqday ismiga faacil sarfigaa inoo sheegaye hamsahan aqaa'imun ku jira waa hamsatulistifhaam aqaa'imun hamsaha ku jira waa hamsatulistifhaam iska tur qaa'imun keligii baa kolkaa ismi faacil ah dhinac waa ismi faacil oo ismi faacil buu noqonayaa dhinacna oo ismiga faacil faacil u baahdaa dhinacna waa mubtade oo khabar buu u baahnaanayaa haddaba qaa'imkani laba marfuuc buu u baahan yahay laba marfuuc ayuu ereyga qaa'imku inaga doonayaa faacil wuu inaga rabaa waxaa kaluu inaga rabaa khabarna wuu inaga rabaa labadii isla wada heli maayo labadii isla wada heli maayo wax istidaale la yidhaah ku dhacaya labada ha la wada siiyo haddii la yidhaah istidaala wax la yidhaahbaa meesha imanayo hadalkiibaa dheeraanaya sidaa darteed waa in mid la siiyo ama khabar baa la siini ama faacil baa la siin gaar ahaan marka faacilka la siiyo faacilka marka la siiyo waa mamnuuc in khabar loogu daraa qaa'imun azaydaani qaa'imun mubtaduu icraaban yahay azaydaanina faacil buu icraaban yahay haddaba faacilkan yaa caamil u ah azaydaani waa faacile faacilkaa yaa caamil u ah qaa'imkanaa caamil u ah qaa'imkani ma ficil baa maya fii ta'wiili lficil buu ku sugan yahay aqaama azaydaani oo kale wey aqaama azaydaani waladii caamilka fii ta'wiili lficli ficil ta'wiishii ku sugan naxwu qowlika waa qowlkaaga oo kale aqaa'imun miyay taagan yihiin azaydaani labada zayd ma taagan yihiin wa qowlihi tacaalaa iyo alle qowlkiisa mukhtalifun wuu kala duduwan yahay alwaanuhu midabadiisa ayaa kala duduwan faacilku waa alwaanuhu waa marfuuc waxa ka horeeya mukhtalif wuxuu kolkaa ta'wiishiisa qabaa ayo ismi eh, ficil buu ta'wiishiisa qabaa waa ismi faacil mukhtalifku faacilka imise xukun ayaynu u samayn jirnay ama se aan siinaynay faacilka waxaynu ognahay inuu lahaan jiray sagaal xukun ayuu faacilku lahaa sagaal xukun ayuu faacilku lahaa weli welilfaacili faacilka waxa u sugnaaday axkaamun axkaam ayaa u sugnaatay minhaa waxaa ka mida axkaamtaa annahu faacilka laa yajuusu ma bannaana xadfuhu xadafkiisu faacilka in la xadfaa ma bannaana oo waa mamnuuc li'annahu cumdatun waa cumde waa tiir dhexaad haddii faacilka la xadfo kalaamkii ayaa dumaya kalaamkuna wuxuu ku suuraysan yahay suurada guriga oo kale ayuu ku suuraysan li'annahu cumda fa in dahara hadduu muuqdo faacilku fi lafdi lafdiga hadduu ka muuqdo naxwu qaamo zaydaani oo kaleba wey azaydaanidaa ama wa wazaydaani qaamaa oo kale wey qaamaada alifka ku taagan wazaydaaniduna waa mubtada'e fadaaka kaasi almadluub waa kii la rabay faacilku hadduu lafdi ahaan u muuqdo waa kii la rabay oo war dambe oo halkaa ku dambeeya ma jiro wa ilaa haddii kale oo faacilku uuna muuqanin fa huwa faacilku damiirun waa damiir damiirka oo mustatirun mustatira oo qarsoon damiir qarsoon buu faacilku noqonayaa sida zaydun naxwu zaydun qaama zayd wuu istaagay oo kale zaydun waa mubtade qaamana waa ficil maadi qaamadaa ficilka maadiya faacilkeega ayaa huwa ah oo qarsoon halkaa xukunkii koobaad oo faacilka inaan la xadfi karayn ah ayaynu kaga soo baxnay kitaabka ruuxulicraabka waxaan ku soo dhigannay sideed meelood oo faacilka la xadfi karayo dee sideeddaasunbaa xukunkan mustahne ka ahe ruuxulicraabkii dib ugu noqo si aad sideeddaa meelood u soo ogaatid wa ilaa haddii kale fahwa damiirun mustatir zaydun qaama hadda zaydun waa mubtade qaamana waa ficil maadi faacilka qaamana waa huwa qarsoon wa minhaa waxaa ka mid a ah axkaamta faacilka annahu faacilka laa yajuusu ma bannaana taqdiimuhu in la horraysiiyo calalficli ficilka laga horraysiiyo suurtagal maaha in faacilka la horraysiiyo oo welibana ficilka laga horraysiiyo fa in wujida haddii la helo maa mid haddii la helo daahiruhu daahirkiisu annahu faacilun faacil inuu yahay uu yahay faacilka oo muqadamun la horraysiiyey wajaba waxa waajibaya taqdiirulfaacili faacilka in la qadaro damiiran damiir isagoo ah damiirka oo mustatiran mustatir oo qarsoon haddii aad aragto wax aad kumoodsiinaya faacilkiioo xagga hore la mariyey inuu yahay warkaa xagga hore la mariyey ama mubtade ka dhig ama faacil kale ka dhig oo ficil xadfan uu leeyahay e ficilkan muuqda faacilkiisa waxaad odhanaysaa waa damiir mustatira fa in wujida haddii la helo maa mid haddii la helo daahiruhu muuqaalkiisa sare uu yahay annahu faacilun inuu isagu faacil yahay muqadamun ficilka laga hormariyey wajaba waxaa waajibaya taqdiirulfaacili faacilka in la qadaro damiiran damiir in lagu qadaro damiirka oo mustatiran mustatira oo qarsoon faacilka damiir mustatira laga dhigi wayakuunu wuxuu ahaani almuqadamu ka muqadamka ee la hormariyeyna imaa mubtada'an mubtada inuu ahaado sida zaydun qaama zayd wuu istaagay oo kale zaydun qaama zayd wuu istaagay oo kale zaydun waa mubtade qaamana waa ficil maadi faacilkiisuna waa huwa qarsoon wa imaa faacilan iyo inuu faacil yahay bificlin ficil inuu faacil u yahay ficilka oo maxduufin la xadfay ka la hormariyey ee faacil hormaray iskaga kaa dhigayaa ficil xadfan buu faacilu yahay way dhici kartaa naxwo wain axadun wain axadun hadduu qof min almushrikiina gaalada ka tirsani istijaaraka magangeliyo uu ku weydiisto fa ajirhu magangeli magangeli kolkaa ereygaa axadun waxaa la moodaa inuu yahay faacil hormaray xaqiiqadu waxay tahay faacil hormaray maahee waxa weeye oo istijaara ka faacilkeegii baa la moodaa istijaara ka faacilkeegu waa huwa qarsoono axad u soo noqonaya axadkanina wuxuu faacil u yahay ficil xadfanoo inta dabadeed laga xadfay wa in iyo axadka barhtankooga ayuu faacil ka maqan yahay ama faacil ka xadfan yahay wain istijaaraka hadduu magangelyo ku weydiisto axadun qof haddii uu magangelyo ku weydiisto axadka oo min almushrikiin mushrikiinta ka tirsani istijaaraka hadduu magangelyo ku weydiisto laba istijaaraka meeshan ku jira hadaba midi waxa weeyi way xadfan tahay midna way sheegan tahay labadaa istijaaraka waxay faa'iidaynayaan tawkiid way istawkiidinayaan ama way isadkaynayaan adkaynayaan tawkiid ayay isku xisaaban yihiin ama is-adkayn ayay isku xisaaban yihiin lianna adaata shard ereyga in a ee adaatu ficil uunbaa ku xigi karaa ismi kuma xigi karo in laba ficil bay jasmisaa haddii in axadun aad aragto intu aaway ficilka koobaad ay jasminaysay ilayn axadun maahee lianna adaata shardi adaadka adaatu shardigii ihi laa tadkhulu geli mayso calalmubtada'i mubtadaha dushiisa geli mayso lagama yaabo aadaatu shardigu inuu mubtadaha gala lagama yaabo wa minhaa waxaa ka anna ficlahu ficilkiisii faacilka haddaba axkaamtii baynu maraynaa xukunka saddexaad wa minhaa waxa ka mida anna ficlahu axkaamta ficilkiisu ama faacilka ficilkiisu wa minhaa waxaa ka mida axkaamta faacilka anna ficlahu faacilka ficilkiisii yuwaxadu mufrad baa laga dhigaa maca tasniyatihi faacilka oo musanna'a micii wa jamcihi iyo faacilka oo jamaca micii kamaa yuwaxadu sida mufrad looga dhigo waa ficilka maca ifraadihi faacilku markuu mufrad yahay fa taquulu waxaad odhani markaa qaama waxaa istaagay azaydaani labadii zayd ayaa istaagay faacilku waa azaydaani ficilkuna waa qaama wa qaama waxaa istaagay azayduuna zayduuntii ficilku waa qaama faacilkuna waa azayduuna waxaa lagu tusayaa haddaba markii faacilkii uu musane noqday azaydaniya ficilka calaamada musannaha waa laga ilaaliyey oo lama odhanayo qaamaha azaydaani markuu noqdo wa qaamo zayduunana waxaa laga ilaaliyey ilan faacilkii waa jamaca azayduna ahe ficilkii calaamada jamaca ayaa laga ilaaliyey oo la odhan maayo qaamuu azayduuna kamaa taquulu sidaad u odhanaysid qaama zaydun sidaad u odhanaysid qaama zaydun qaama waa ficil zaydunna waa faacil faacilkanina sida in ognahay ama inoo muuqata faacilkanina waa mufrad oo ficilkii sidaasuu mufrad markaa u noqday qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi qaala rajulaani laba nini waxay yidhaahdeen yaa faacila qaala rajulaani markaan leenahay rajulaani baa faacila haddaba ogow ficilka qaalaa inaan alif lagu soo taagin oon maxay la odhan qaalaa alrajulaani lama odhan wa jaa'a waxa yimid almucadaruun ayaa yimid kuwii loo cudurdaarayey ayaa yimid almucadaruun markaan idhaahdo faacilku waa almucadaruun oo waa jamac mudakaru saalim ficilkana waaawuljamaaca laguma darin oo jaa'uu lama soo odhanin wa qaala adaalimuuna daalimiintii waxay yidhaahdeen addaalimuuna waa jamac mudakaru saalim faacilku oo addaalimuuna ah ficilkana waawuljamaaca laguma soo darin wa qaala niswatun dumar waxay yidhaahdeen faacilku waa niswatun oo dee jamacaa dumarkaa ah ficilkii nuunu niswo laguma darinoo qulna niswatun lama odhan luqadda ay jumhuurtu qaateen ee carabi ay u badan tahay waa in ficilka sidaa loogu dhawaaqo oo laga ilaaliyo calaamatuljamaciyo calaamatu taniya labadaba wa min alcarabi carab waxa ka tirsan man yulxiqu cid haleeshiinaysa alficla ficilka cid haleeshiinaysa calaamata tathniya calaamada taniyada ee labada ah waljamci iyo calaamadda jamca ee ama wowga ah ama nuunka ah jamacaasi hadduu rag yahayna waa wow hadduu dumar yahayna waa nuun idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay muhanan muhane markuu yahay laba ah ow jamcan ama jamc markuu yahay fataquulu waxaad odhan qaamaa waxa istaagay azaydaani labadii zayd faacilku waa azaydaani ficilka qaamaa alif baa haddaba lagu soo daray wa qaamuu waxa istaagay azayduuna zayduuntii ficilku waa qaama faacilkuna waa azayduuna wow baa lagu soo daray wa qumna waxa istaagay alhindaatu hindooyinkii faacilku waa alhindaad ficilku qum oo miimka ku jooga weeyi nuununis waa haddana lagu soo daray carabta qaar baa sidaa u hadla luqadoodana waxaa la yidhaa luqatu akaluuni lbaraakiis luqatu akaluuni lbaraakiis baa loo yaqaanaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa luqata akaluuni lbaraakiisu baa lagu magacaabaa akaluunii waxa ay cunay albaraakiisu tagfi baa ay cuntay ama injirboodo ayaa ay cuntay haddaba akaluunii albaraakhiisu markaynu nidhaa carabtu sida ama jumhuurtu waxay odhanayaan tacbiirka ay ugu dhawaaqaan akelanii albaraakhiisu halkii laga odhan lahaa akelanii albaraakhiisu ay akelanii ayay waawuljamaaca ku dareen waxayna yidhaahdeen akaluni waxa i cunay albaraakiisu tagfi baa i cuntay lianna haada lafda lafdigani sumica waxaa laga maqlay waa akaluni albaraakiista min bacdihim qoladan hadalkooga mid ka mida qoladan mid ka midaa laga maqlay lianna haada lafda lafdigan sumica waa laga maqlay min bacdihim qaarkood markaasaa la yidhi markii laga maqlay qaarkood yidhaahdeen akaluuni lbaraakiif dee luqada magacaan aynu ka dhigno akaluuni lbaraakiif baa loo bixiyey maxamed ibnu maalik wuxuu ula baxay luqadan akaluuni lbaraakiif ma odhane luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaaika ayuu u bixiyey luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaaika wa minhu waxaa ka mida luqadan alxadiidu xadiidkii ayaa ka mida yatacaaqabuuna waxa isdaba maraya fiikum idinka dhexdiinna oo isla cidhbinaysa malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binahaari maalintii malaa'ig xafada ah oo waxa adigana ku ilaaliya waxa aad samaysana ilaalisa ayaa jira haddaba yatacaaqabuuna markaynu nidhaa ficilku waa yatacaaqabu in ba'da lagu daayay ahayd ma og tahay yatacaaqabu fiikum malaa'ika qowlka jumhuurtu saasuu ahaa yatacaaqabu fiikum malaa'ika ilan faacilkii waa malaa'ika dambe markaasaa wow lagu daray haddii ficil mudaaric wow lagu daro afcaalulkhamsu isku bedelaayo nuunkii lagu rafcinayeyna waa lagama maarmaan yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika bileyli wa malaa'ikatun binahaar haddaba xadiidkaas wuxuu badhaa inuu luqadaas ku soo arooray laakiin waxaa jira xadiidkan jawaabo badan ayuu leeyahay oo lagaga jawaabayo sida saxdiihi waxa weeyi ana alalifa alifta qaalaa azaydaani marka la leeyahay iyo walwaawa wowda qaaluu azayduuna marka la leeyahay iyo wanuuna nuunka qulna alhindaatu marka la leeyahay alifkiiyo wowgiiyo nuunku axrufun waa xuruuf daalatun ku tusaysa cala tasniyati labanimo waljamci iyo jamac ama ragaada ama dumar ha ahaado wa ana alfaacila faacilkuna maa bacdaha waa ka ka dambeeya sida saxda ah faacilkuna waa ka ka dambeeya wa minhaa waxaa ka mid a ah axkaamta faacilka annahu yejibu waxa waajibaya ta'niisulficli ficilka in la dhadigeeyo bitaa'in inta in lagu dhadigeeyo ta'da oo saakinatin reeban oo fii aakhiri lmaadi maadiga aakhirkiisa gelaysa hadduu faacilku dhadig noqdo ta dhadiga ayaa ficilka xagga dambe lagaga dari qaalat caaishatu baad odhan laakiin qaala caaishatu oo bilaato ah ayaa laguu diidan yahay wa minhaa waxaa ka mid a axkaamta faacilka annahu faacilka yajibu waxa waajibaya ta'niisulficli ficilka in la dhadigeeyo bitaa'in ta in lagu dhadigeeyo ta'da oo saakinatin reeban ta'da oo fii aakhiri lmaadii maadigiisa aakhirkiisa dambe gelaysa wa bitaa'i lmudaaracati taa'ulmudaaraco in lagu dhadigeeyo ta'da oo fii awali lmudaarici mudaarica awalkiisa hore gelaysa ta' mudaarica awalkiisa hore gelaysa ayaa iyadana lagu dhadigayni hadduu mudaaric yahay idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay mu'anasan dhadig qaamat hindun naxwu qaamat hindun hindaa kacday oo kaleba weeyi qaamat waa la dhadigeeyey ficilkaa taadaasaa lagu dhadigeeyey wa taquumu hindun hindaa kacaysa shan iyo toban xeer oo xukunkani uu u qaybsamo ayaan ruuxul icraabka ku soo marnay inaad xasuusantihiin ma garanayo shan iyo toban xeer oo xukunka ta'niisulficilku uu leeyahay ayaynu halkaa ku soo marnay kolka insha allah ardayga tafsiil u baahani wuxuu dib ugu noqonayaa ruuxul icraabka qodobkan taaniifka amarkaan ka warbixinaynay saddex xukun baynu kala gelinnay mar jawaasulamrayn baynu ka dhignay ilaa sagaal mas'alo marna waxaynu ka dhignay wujuubu ta'niif ilaa saddex mas'alo marna waxaynu ka dhignay wujuubu tadkiir kolkaa saddex qaybaha halkaa ka soo baxaya ayaa dib ugu noqonaysaayo xukunkan tafsiilkiisii halkaasaan si fiican ugu soo marnay wa yajuusu waxa bannaan tarku taa'i ta'da in laga tago ayaa bannaan idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay majaaziyo taniifi taniifkiisu miduu majaazi yahay majaaziyu taniifka waxaa loo yaqaan ka aan farjiga lahayn ama cawro iyo aan lahayn aan wax dheli karaynin sida cadceedda oo kale waa dhadig laakiin dee wax ma dhasho maadaamay dhadig tahay haddaba laba weji baa inoogu bannaan markay ismi daahira tahay dalaca shamsun baan odhanaynaa oo labbaynu ka dhigi dalaca shamsun waxa kalaynu odhan dalacati shamsuna waynu odhan wayajuusu waxaa tarku taa'i taada ka tegiddeeda ayaa bannaan idaa kaana alfaacilu faacilku markuu yahay majaaziyo taaniisi taaniiskiisu miduu majaazi yahay naxu dalaca shamsu cadceeddii ayaa soo baxday oo kaleba weeye dalaca shamsu dalacatna way bannaan tahay dalacana way bannaan tahay labada weji ama ta ku dar ama ka daa in lagu daraana fiican wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkii wamaa kaana salaatuhum salaadoodu mayna ahayn cinda albeyti kacbada agteeda ay ku tukadaan ilaa mukaa'an foodhi mooye wax kale markay nimankii mushrikiintu odhan jireen kacbadan ku ag tukanaynaa foodhi iyo sacab sacabgaraacayay salaad ka dhiganayeen buu rabbi yidhi haddaba wamaa kaana salaatuhum ereyga salaadihi waa ismigii kaana waana dhadig salaaddu waa dhadig waxaynu ognahay ismiga kaanina inuu si xukunka faacilka leeyahay haddaba kaanada ta laguma soo darsan wamaa kaanat salaatuhum lama odhan wamaa kaana salaatuhum baa layidhi ilayn salaadu dhadig ha ahaatee waa majaaziyu ta'niis oo sidii cadceeduba ayna farji iyo cawro u lahayn ayayna salaaduna u dhali karaynayna cawro u lahayn wa xukmulmusanaa musanaha xukunkiisa walmajmuuci la jamciyaha xukunkiisa jamca tasxiixin jamcu tasxiix la jamciyey xukmulmufradi waa mufradkooga oo kaluun hadaba haddaan magac musanna'a sheego oo al alhindaani an idhaa ficilka dhadig baa laga dhigiyoo hinda sidii dhadig looga dhigiyuumbaad uga dhigi jamaca tasxiixee alhindaatu ah haddaan ku dhawaaqo ficilka dhadig baad ka dhigi sidii mufradka hindaa ah looga dhigayey haddaan alcaliyaani idhaa ficilka labbaan ka dhigi caliga allabaa laga dhigi haddaan alcaliyuuna idhaa oo jamac mudakaru saalim ficilka labbaan ka dhigi oo ta'dii ku dari maayo ilan caliga laguma daraynine wa la labeeyaha xukunkiisu walmajmuuci iyo la jamciyaha xukunkiisu jamca tasxiixin jamc jamcu tasxiixa la jamciyey xukmulmufradi waa mufradka xukunkiisa oo kale fa taquulu waxaad odhan markaa qaama zaydaani labadii zayd ayaa kacay wa qaama zayduuna zayduuntii badnayd ayaa kacday wa qaamat ilmuslimataani labadii hablood ee muslimaadka ahaa ayaa kacay wa qaamat ilmuslimaatu hablihii muslimaadka ahaa ayaa kacay wa amaa jamcu tagsiiri jamaca jamcu tagsiirka ah fa xukmuhu xukunkiisu xukmulmajaaziyi majaaziyi taaniis waa majaaziyu taaniiska xukunkiisa oo kaluun oo laba weji baa ku bannaan ama rag ha ahaada jamcu tagsiirku ama dumar taquulu waxaad odhan qaama rijaalu oo ta'dii waad ka dayni qaamada waxaa kalood odhan wa qaamat irijaalu oo ta'dii waad ku darsani waqaama alhunuudu baad odhan waa hindo la jamciyey waqaama alhunuudu hindooyinkiibaa kacay baad odhan oo ta'da waad ka dayin wa qaamat ilhunuudu baad odhan hindooyinkii way kaceen oo ta'da waad ku dari wa minhaa waxaa ka tirsan axkaamta faacilka anna alasla ka asalka ah fiihi dhexdiisu an yeliya waa inuu ku xigo ficlahu ficilkiisa faacilka waxaa asal ah inuu ficilkiisa ku xigo uma yudkaru waa la sheegi almafcuulu mafcuulka intaa kadib mafcuulkuna xagga dambuu mari naxwo wa warisa wuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuudda daawuud ayuu dhaxlay sulaymaan iyo daawuud labadaa erey midna waa faacil midna waa mafcuul sulaymaan waa faaciloo ficilkuu toos ugu xigaa wa warisa wuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan ayaa dhaxlay daawuudda daawuud ayuu dhaxlay daawuuddana waa mafcuulun bihigii waa mansuub waxaana lagu nasbiyey fadxaha waqad yata'aharu inuu xagga dambe maro ayaa la arkaa alfaacilu faacilku faacilku xagga dambuu marayaa wayataqadamu xagga horuu soo mari almafcuulu mafcuulku jawaazan naxwu qowlihi tacaala walaqad jaa'a waxa soo gaadhay aala fircawna fircoon aalkiisii annuduru kuwii digayey ayaa soo gaadhay faacilku waa annuduru mafcuulkuna waa aala fircawna wa wujuuban waajibnimo ayuu mafcuulku xagga hore u soo mari faacilkuna xagga dambe mas'aladana ruuxulicraabka dib ugu noqda lix iyo toban suuro oo wujuuban taaya baynu ku soo dhigannay ruuxulicraabka lix iyo toban suuro wa wujuuban naxu shaqalatnaa waxaana mashquulisay amwaalunaa hantidayadii ayaana mashquulisay wa id ibtalaa markuu imtixaanay ibraahiima ibraahiim rabbuhu rabbigii markuu imtixaanay faacilku waajib wuxuu u soo hormarayey waa lix iyo toban markuu waajib xagga dambe u marayeyna saddex bay ahayd sida aynu ku dhigannay ruuxulicraabka waqad yataqadamu lmafcuulu mafcuulkaas oo hormaraya cala alficli ficilkuu ka hormari iyo walfaacili faacilkaba jawaazan naxwu qawlihi tacaalaa fariiqan guruub kadabuu way beeniyeen wa fariiqan guruub kalena yaqtuluuna way laynayaan labada fariiqba waa mafcuulun bihi wa wujuuban waajibnimo masalada lix iyo tobanka suura ah ee ruuxul icraabka aan ku soo dhiganay waa wujuubantan oo xagga dambe markuu faacil mafcuulku marayo weeyi mafcuulkuna xagga hore mas'aladii hore ee wa wujuubanan lahaydna saddex bay ahayd oo ruuxul icraabkaan ku soo marnay fa aya aayaati illaah ilaahay aayadihiisa aayadee ayaa tunkiruuna aad dafiraysiin dafiraadda waxaa loo yaqaanaa shay aad garanaysood indhaha ka laabato ama aad ogaan u diiddo fa aya aayaati illaah ilaahay aayadihiisa aayadee ayaa tunkiruuna aad inkiraysiin ereyga aya waa mafcuulun bihi waajib buu uga hormaray ficilka iyo faacilka labadoodaba sababtuna waxa weeye erayga aya waa ismuulistifhaam ismuulistifhaamkuna sadaaruu mutay xaq wuxuu u leeyahay bilowga hore inuu dhaco lianna isma alistifaami ismulistifaamka lahu waxa u sugnaaday sadrulkalaam hadalka bilowgiisa ayaa u sugnaaday ismulistifaamka in sha allahu tacaala bartaa ayuu cashirkeennii inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu taala